alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin baabkii eh, ka waramayey alamnu min makr illaah walyasu min rabxi illah wamin raxmat illah wuxuu markaa ka hadlayey eh, mowduucuhu waa khalalu fi cibaadateyn cadiimateyni fama huma khalal galay laba cibaado oo waaweyn ayuu baabkaasi ka hadlaya haye alkhawfu waalraja ayib khawfka markaa baab gooniya buu kaga hadlay musanifku raxima allahu tacaala amaa masalada ku saabsan alrajaa iyada baab gooniya oo kan aan ahayn uma guntin musanifku alfarqu bayna alyasi waqunu aye fadal aye طيب ايش الفرق يعني القنوط أخص من اليأس كيف هو أخص sii cadee siduu uga khaasaysan alyas shadiid ashadd lyasi deh huwa ablaq min hada yasiga ka ugu daran wey oo halka ugu dambeysa yasiga ayaa qunuud leedhaa ashaddu anwaaci ilyas qaala lmusanifu raximah llah baabu min aliimaan iimaanka waxaa ka mida billahi ilaahay la rumeeya asabru sabirka lagu sabro calaa aqdaari illaah ilaahay subxaana wa tacaala qadaradiisa lagu sabro maqsuud lbaab wa bayaan ana asabra calaa aqdaari illahi almu'lima min aliimaani wa kamaali اtawxiid waa in la caddeeyo sabirka lagu sabro qadarada ilaahay u xanuujiyaa inuu iimaanka ka mid yahay iyo mukamilaat tawxiid waxyaabaha tawxiidka dhamaystira bayaanu ana asabra calaa aqdaari illahi almu'lima min aliimaan wa kamaali اtawxiid wa ana didahu munaafi likamaali tawxiid iyo in waxa sabirka ka soo horjeeda oo waxaa loo yaqaana aljazac oo atasakut wacadami alqabuuli liqadari illaah in cadho la muujiyo qadarka ilaahay aan la aqbalani in kamaalu tawxiid meesha ay ka saareyso waxyaabaa tawxiidka nuqsaamiye ay kamid tahay yaani qofku qadarkii ilaahay xanuujinaya hadduu ku sabri waayo oo markaa tasakut uu ka muuqday qadarkii inaanu aqbalin taasi waa mid daliilo ah tawxiidkiisu inuu naaqis yahay marka waa ana didahu min aljazaci munaafin likamaali الtawxiid wuxuhi ibnu qasim raximah اllah araada musanifu bayaana wujuubi sabri cala alaqdaar musanifku baabkan wuxuu uga jeedaa inuu caddeeyo inay waajib tahay qadarada ilah in loo sabro wa bayaana fadlihi iyo inuu caddeeyo fadliga sabirkaasi uu leeyahy wa taxriima didihi almunaqis likamaali اtawxiid waxaa kaluu ujeedadiisu ay tahay taxriimi wa bayaana taxriimi didihi waxaa sabirka ka soo horjeeda oo aljazac xaaraannimadiisa inuu caddeeyo waxaa sabirka ka soo horjeeda oo ah mid tawxiidka nuqsaaminaya wataxriimi didihi almunaqisi likamaali اtawxiid sheekh bn cuthaymiinna wuxuu yihi wakhasa lmualif fi hada lbaab asabra cala aqdaar illah musanifku baabka wuxuu ku gaar yeelay sabirka loo sabro qadarada ilaahay liannahu mima yatacalaqu bitawxiid اrububiya waayo waxyaabaha tawxiid اrububiya xidhiirhka lala bay kamid tahay liana tadbiir alkhalqi wاtaqdiira calayhim min muqtadayaati rububiyat اllah maamulka khalqiga iyo in wax loo qadaraa waxyaabaha ilaahay rabbinimadiisu keensanaysa ayay ka mid tahay marka towxiidulcibaadana dhinac ayuu kasoo gelayaa sabru calaa aqdaar illah dhinaxuu kasoo gelayaa waxay tahay ana allaha amara bisabr ilahay wuxuu addoomaha amray sabirka wahada daliil calaa annahu cibaada taasina waxay tusinaysaa inuu sabirku cibaado yahay mar hadduu cibaado yahayna fahuwa min towxiid alcibaada asabru fii luqati alcarab waa alkaf walxabsu waxa weeyaan joojinta iyo xidhista wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum ixbis nafsaka cala almaqaami macahum naftaada waxaad ku xabista oad ku dul xidhaa kuwaa la joogisteeda macnu waa sida qaala ibnu lahiir fi nihaaya wa aslu sabri alxabsu sabirka asalkiis macnaha bimacnaa luqada uu ku leeya alxabsu wey sumiya sawmu sabra lima fihi min xabsi nafsi can اطacaami wاsharaabi wاnikax walihada baa soomka sabir lagu magacaabay shahru ramadaan shahru sabri baa la dhaha waayo qofku naftiisu ka celinayaa cunadii iyo sharaabkii iyo nikaaxii ama sharcan wuxuu yihi alraagib fi mufradaati اlqur'an wالصbru xabsu nafsi calى ma yaqtadiihi اlcaql wالsharcu sabirku waa in nafta lagu dul xidho wuxuu caqligu keensanayo iyo sharcigu aw camaa yaktadiyaani xabsahaa canhu iyo in laga xidho waxaa caqliga iyo sharcigu ay keensanayaan nafta in laga xidho laga celiyo fasabru lafdun caam weeyaan marka o sabirka guud marka la qeexaye asabru calaa aqdaar illahi aan la qeexahayn tacriifkiisa ugu fiican waa in la idhaho xabsu nafsi calى axkaami illahi alqadariyati wاsharciya sabirka macnaha guuda uu leeyahy waa nafta in lagu dul xidho axkaamta ilaahay ee qadariga ah oo naftu qadarka ay rumayso isla markaana ay u sabirto iyo axkaamta ilaahay sharciga ah oo naftu axkaamta ilaahay sharciga ay rumayso isla markaana ay u hogaansanto xabsu nafsi calى axkaami illahi sharciya walqadariya marka tacriifkan wuxuu koobsanayaa sabirka saddexdiisii nooc oo asabru calaa طaacati illaah iyo asabru can macsiyati illaah labadaasiba waxay soo gelayaan xabsu nafsi calaa axkaami illahi sharciya iyo asabru calaa aqdaari illahi lmulima qadarada ilaahay ee nafta xanuujiye dhiba in loo sabro kaasina wuxuu soo gelayaa xabsu nafsi cala axkaam illahi alqadariya in nafta markaa qadarka loo sabirsiiyo qadarka ay ku sabirto ibnulqayim baa qeexay ibnulqayim wuxuu leeyahy kitaab cadiim oo baabkan u gaar yeelayba cuddatu saabiriin baa ladhaha cuddatu saabiriin gebigaba axkaamta sabirka ayuu ka hadlaya markuu qeexaya asabru calaa aqdaar illahi lmulima wuxuu yihi wa aslu hadihi lkalima huwa almancu walxabsu faasabru xabsu nafsi can iljazac waa in nafta iyo qalbiga tasakhudka iscadhaysiinta iyo diidmada laga xidho wallisaani can itashaki carabkana waa in laga xidho cabashada wljawaarixi can latmi اlkhuduudi washaqi shaqi اhiyaabi wa naxwihima xubnahana waa in laga xidho inay dhabana dhirbaaxa iyo marya dilaacinta iyo wixii shabaha ee tusinaya calaa cadami sabr الصبر على أقداar الlahi الmؤلم wa waaجiب min waaجibaat الإimaan waa waajib kamida waajibaadka iimaanka walaa yakmulu twxiid الcabdi biduni haddii addoonka aan sabirkaa laga helina towxiidkiisu ma dhamaystirmayo markuu sheekhu leeyahay min الإimaan n الصبر calى أqdاar الlah min الإimaan min الإimaani bالlah ay birububiyaة الlah oo inaga nidhi asabru calaa aqdaari illaahi almu'lima waa min tawxiid rububiya marka dhinaca laga eego min jihati kownihi min aliimaani bilqadar marka laga dhinaca inuu yahay rumayn qadarkii ilaahay la rumeeyey wa min aliimaani bitawxiidi alcibaada min jihati kownihi ma'muuran min qibali sharc rumaynta la rumeeyo ilaahay tawxiidkiisa cibaadada uu la gaarka yahay ayuu ka mid yahay marka la eego inay sabirka shareecadu fartay oo dee cibaado u yihi calaa aqdaar illaah ee calaa maa qadaahu allahu fi lzl waxaa ilaahay uu xukumay waktigii hore oo min alumuuri almu'limati almakruhati lilnufuus baa loo jeedaa waxyaabaha nafta xanuujiye naftu ay neceb tahay oo markuu leeyahay eh, min aliimaani billah asabru calaa aqdaar illah qadarku wuxuu uqeybsamaa mulim iyo mulaaim mid nafta xanuujinaya mid mulaaima oo naftu ay ku raaxaysanayso oo ay ogoshahay marka qadarka baabka lagaga hadlaya alqadru alqadaru lmulaa'imu maaha qadarkii nafta muraadkeeda waafaqsanaa ee waa alqadru lmulim waa kii nafta xanuujinayay marka almuraadu biaqdaar illahi fi hada albaab wa aqdaar اllahi اlmulima lanna aqdaar اllahi اlmulaa'ima laa taxtaaj ilى sabr waxyaabaha qadarka kowniga ah ee mulaaimkaee nafta waafaqsan ee nafta ilaahay u qadaro wixii ay jecleeda ay dooneysay kaasi isagu sabir uma baahna waayo dee wuxuu waafaqsan yahayba nafta muraadkeedii sabirka noocyadiis o dhan isku daro waa cibaada cadiima min ajali اlcibaadaat waana manzilaة rafiica min manaazil الtacaluqi biاllah oo darajo sare oo kamid a ah darajooyinka qalbi ku-xidhanka qalbigu ku xidhmay ilaahay subxana watacaala walihaada baa ilaahay in badan sabirka uu ku sheegay qur-aanka fadakara fi akthara min tisciina mawdican sagaashan meelood ka badan oo qur-aankaa ah ayuu ilaahay ku sheegay suu yihi alimaamu axmed raximah llah qala ibn lqayim fi bayaani makanati sabr wamanzilatihi fi diin asabr waajibu bitifaqi lumma sabirku waa waajib aimaduna waa isku waafaqsan yihiin qaala alimaamu axmed dakara allahu sabra fi tisciina mowdican min alqur'an aw bidcan wa tisciina ay mowdican darajada uu diinta ku leeyahay sabirku waxaa tusinaya xadiidka abi saciid bukhaari iyo muslim ay wariyeen rasuulku wuxu uhi man yatasabr yusabirhu llah qofka naftiisa sabirka ku kalifa ilaahay sifatu sabri buu ku arsaaqi doonaa oo biduuni takaluf buu sabri doonaa marka dambe wamaa uciya axadu caطaءa khayra waawsaca min aلsabr axadna lama siin wax addoon la siiyo oo ka khayr iyo manfac badan oo ka ballaadhan sabirka oo waa diintii oo dhan sabirku wuxuu leeyahay aqsaam marka laga eego min xayثu maa yasbiru calayhi اlcabdu min alqadar waxaa qadarka addoonku uu ku sabrayo marka la eego oo tatacalaq bihi alaxkaamu altakliifiyat alkhamsa axkaamta markaa takliifiga shantaa ayaa ku tacalluqda wujuub iyo istixbaab ama nad oo taxriim iyo karaaha iyo ibaaxa shanta xukunba u qaata suri ibn اlqayim wahuwa yanqasim bihada اlictibaar ila waajibin wamanduubin wamaxduurin wamakruuhin wamubaax faالصabr اlwaajibu ثalaaثaة anwac sabirka addoonka waajibka waa saddex nooc axaduma aلصabru can اlmuxaramaat inuu xaaraanta ka sabro wathani aلصabru calى adaءi اlwaajibaat waxyaabaha ilahay uu ku faral yeelay gudashooda inuu ku sabro wاthaliثu aلصabru calى اlmasaa'ib alati laa sunca lilcabdi fiiha iyo inuu masaa'ibta aanu isagu gacan ku lahayn ee aqdaar xagga ilaahay kaga timi inuu u sabro kalamraadi walfaqri waayriha markaa sabirka waajibka waa saddexdaa nooc oo asabru ala ficl waajibaat iyo asabru cala almuxaramaat iyo asabru cala alaqdaar almulima wa asabru lmanduub fahuwa sabru can ilmakruhaat sabirka manduubkee sunnaha ah waa inuu ka sabro waxyaabaha makruuha ah wasabru cala lmustaxabaat waxyaabaha sunaana waa inuu ku sabro salaadii sunaha soomkii sunaha wاsabru calى muqaabalat اljani bimili ficlihi iyo inuu ka sabro qofkii kusoo xadgudbay ficilkiisa oo kale inuu ugu jawaabo waa sabir mustaxaba wey in markuu qof hadal xun kugu idhaahdo ama ficil xun adoo u jawaabi kara inaad ka sabirto jawaabta wsabru can muqaabalat اljani bimili ficlih wa ama almaxduuru fa anwaac sabirka xaaraanta miya waa noociyo axaduha asabru can اطacaami washaraab xataa yamuut waxaa ka mid a sabirka xaaraanta inuu qofku naftiisa ka celiyo cunada iyo cabista ilaa uu ka dhinto waa xaaraan waadee naftiisii buu dilay walaa taqtuluu anfusakum walaa tulquu biaydiikum ila bay fuqahadu ka hadlaan masalada ku yanaa baktiga inuu cunaa haddii naftiisu ay ku xidhanto waajibma ku tahay hadduu cuni waayo aaima noqonaya wakadalika asabru can ilmaytati waddami walaxmi lkhinziiri cinda almakhmasati xaraama markay daruura u qabato baktiga iyo dhiig iyo hilibka doofaarka inuu ka sabro uu idhaahdo waan iska dhimanaya waa xaaraan idaa khaafa bitarkihi lmowt hadduu iska daayo haddii uu ka baqanayo markuu iska daayo inuu dhinto wuu sii waday wuxu uhi fasu ama sabru lmakruh falahu amaal amila sabirka makruhina tusaalayaal buu leeyahy axaduha an yasbira can اطcaami wاsharaab wاllubsi wajimaaci ahli xataa yatadarara bidalika badanuhu nooca koobaad waa inuu ka sabro cuntadii iyo cabistii iyo dharxidhashadii iyo mucaamaladii ilaa arintaasi dhibaato jirkiisa ay kasoo gaadho macanaa min hayri an yamuut dhiman maayo lakiin dhib baa kasoo gaadhaya sabr makruh athani sabruhu can jimaaci zawjatihi ida xtaajat ila dalik walam yatadarar bihi inuu xaaskiisa la mucaamalaadkoodii ka sabro isaga dhibyaanu sooba gaadhine mar hadday iyadoo arintaas ay u baahan tahay athaaliu sabruhu cala lmakruh inuu shaygii makruha ku sabro alraabicu sabru can ficli mustaxab shaygii mustaxabkaa samayntiisa inuu ka sabro faslu ama sabru lmubaax fahuwa sabru can kulli ficlin mustawi arafayn sabirka mubaaxi waa sabirka uu ka sabro ficil shareecadu samayntiisa iyo ka tegistiisa ay sintay khuyira bayna ficli wa tarki oo addoonka la inuu sameeyo inuu iska daayo iyo wasabru caleyh inuu ku sabro samayntiisa labaduba inuu iska dayntiisa inuu ku sabro iyo samayntiisa inuu ku sabraa labaduba waa mubaax markaasuu khulaaseeye wuxuu yihi biljumlati faالصabru calى اlwaajibi waajibu wa can اlwaajibi xaraamu waajibka in lagu sabraa waajib in laga sabraana waa xaaraam wالصabru can اlxaraami waajibu wa calayhi xaraamu xaaraanta in laga sabraa waa waajib in lagu sabro nafta lagu dul xidhaana waa xaaraan asabru cala lmustaxabi mustaxabun shayga mustaxabka in lagu sabra waa mustaxab wa canhu makruuhun mustaxabki in laga sabraana waa makruuh wasabru can ilmakruuhi mustaxabun wa caleyhi makruuhun shayga makruuhaa in laga sabraa waa mustaxab in waxa weeyaan lagu nafta lagu dul xidho lagu sabraana waa makruuh wasabru can ilmubaaxi mubaaxun wallahu aclam buuri ma alfarqu bayna alsabri waalridaa eeg maraatib baa jirta yacanaa lilcabdi mawaaqif cinda nuzuuli lmusiiba addoonku mawaaqif kala duwan buu leeyay markay musiiba ku dhacdo mawaaqifta waxaa ka mid ah alsabru alridaa ashukru aljazac asabru waynu garanay waa ka aynu qeexnay weliba asabru calaa aqdaar illahi lmulima waxaa loo yaqaano aljazcana waa kasoo horjeedo waa atasahutu wacadami qabuuli atasahutu wacadamu qabuuli qadar illah waa inuu iscadhaysiiyo qadarkii ilaahayna aanu aqbalin addoonku waayo maxaa hadhay alridaa washukru baa hadhay marka alridaa waa maxay muxuuse kaga duwan yahay sabirka alridaa biaqdaar illah waa manzilatun arfacu min asabr waa manzilo iyo darajo sabirga ka sarraysa waana alinbisaatu bilmusiibati waalfaraxi biha wa qabuuliha waa in addoonku musiibadu markuu ay ku dhacdo raynrayn uu muujiyo oo uu ku farxu aqbalo musiibaa ku dhacday musiibaduu ku farxaya hada laa yanfi in uu ooyo waa in yata'alam iyo inuu damqado lakin min xayu اlqalbi yanbasit wayafrax xagga qalbiga musiibada waa ku qalbigiisu waxa weeyaan waa waa ku degan yahay waana ku faraxsan yihi الرضا waa darajadaas wey بن رجب في جامع العلوم والحكم وxu الفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وxبسه عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلika waa inuu nafta uu xabiso u xidho oo iscaraysiinaya waxa uu ka celiyo iyadoo damqashadii iyo inuu jecel yahay dhibaatadaas inay ka suushaba ay joogto wa kafu ljawaarixi can alcamali bimuqtada ljazac waridaa inshiraaxu sadri wa sacatuhu bilqada waa in musiibada laabtiisu ay u ballaarato nacam oo uu aqbalo xukunka ilaahay marka wuxuu raacinaya isagu tarku tamani zawaali dalika almulim aridaa waa inuu ka tago inuu jeclaado shaygaa xanuujinaya inuu ka suulo sidaa waa lahi lakin hada ayru صaxiix oo qofku raadi buu noqon kara wahuwa yatamanaa zawaal musiiba isagoo tamaniyo jeclaysanaya musiibadaasi inay ka suusho wayaxusu biاlam dhibaatadana waxa weeyaan dareemaya marka arida waa kaas ikhtalafa اculamaa fi xukmi rida biاlqadr qadarka in lagu sabra waa waajib laakiin in waxa weeyaan lagu raali noqdo xukunkeedu waa maxay culamada qaar waxay dhahan waajib qolooyinka yidhi waajib waxyaabay daliishadeen waxaa ka mid a xadiidka ibnu xibaan uu ku wariyey fi lmajruuxiin wa abu nucaym fi macrifati الصaxaaba lafdu lahu ana nabiya qaal qala allahu tabaaraka watacala man lam yarda biqada'i wayasbir cala balaa'i falyaltamis raban siwa siwaai waa xadiid lqudsi kaan ah, raalli ku noqon qadarkayga oo balaayadaan qadaro aan ku sabrin rabbi aan aniga hayn ha raadiyo ha raadsado laakiin saciid ibnu ziyaad ibnu hindin baa sanadkiisa ku jira matruuka walihada waa daciif jiddan sida alciraaqi uu yihi wakadalika sheikh lalbani ahlucilmiguna waxay u badan yihiin ana aridaa bilqadari اlmu'limi mustaxabun darajat ridaa inay mustaxab tahay waxaana yidhaahdeen lam yaأti اlmru bihi fi اlqur'ani wالsunati صaxiix sabirka in badan baa layna amray lakin alrida biاlaqdaari اlmu'lima qur'aan iyo sunatoona inamay amrin wagaayatu ma fiihima madxu ahlihi wahanaaءu calayh halka u sareysa ee alrida bilqadar qur-aanka iyo sunuu gaadhsiiyeen waa in la ammaanay cidda waxa weeyaan ku sifowda ibn lqayim madaarij saalikiinku khilaafka ku sheegay mujalad koowaad saxda boqol iyo soddon waxaanu rajaxay isaga iyo sheikh lislaam ibnu taymi iyo kadalika ibnu rajab غayr waaxid min ahli اlcilm inuu inuu mustaxab yahay الرضا inuu yahay مستحب ولhذا iبن رجب وxu في جامع العلوم فالرضا فضل مندوب إليه مستحب wsabr waajibun cala lmumini xatm shaikhu islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala masalada ku saabsan alridaa bilqadar isagu dhinac kaleu ka eegay walahu fiiha taxriiru wa tafsiil alridaa bilqadar wa alaaatu anwaac buuri oo waxaa la qadaray xaggaasu isagu ka eegay oo uu ballaadhiyey wuxu uhi axaduha alridaa biaacaat fahada aacatu ma'muuru biha shayga aacada in lagu raali lagu noqdaa iyadu waa waajib aani arida bilmasaaib fahada mamuuru bihi ima mustaxabun ima waajibun masaaibta in lagu sabraano waa mid lasamray oo mustaxab bay noqotaa ama in lagu raali noqdaan ujeedaa mustaxab bay noqotaa ama waajib whaaliu alkufru wlfusuuq wlcisyaan fahada laa yumaru biridaa bihi laakiin culimada markay khilaafka ka hadlayaan iyagu waxay ujeedaanuun aridaa bilmusiiba ay uma jeedaan yana kulu ma qadarahu llah min khayri aw shari uma jeedaan laban isaga kaa khaldamin alridaa bilqadar iyo alridaa bilmaqduur oo ereygii qadar dee laba macnaa loo isticmaalaa qadarku ah ficilki ilahi iyo sifadiisii ka cilmi illahi wa kitaabatii wa maraatib alqadr alarbaca fahada yajib alridaa bihi taa in lagu raali noqdaa waa waajib iyo qadarka oo ah bimacnaa almaqduur mafcuulkii wixii ka dhashay ilaahay subxana wa tacaala ficilkiisa makhluuqa ahaa kaas ayaa tafsiil uu gelaya xagga ku raali noqoshada oo ma aaca ma musiiba ma kufriyo fisqiba marba nooca oye xukunka uu ku xidhmaya musanifku raxima llahu tacaala ah, waxaa inoo hadhay martabatu shukr shukrigu an yatacaamala alcabdu maca almusiiba cala anaha nicma waa in addoonku musiibadii ku dhacday uu ula dhaqmo sidii nicmo ilaahay siiyay siiyey wayashkurahaa biqalbi walisaani wajawaarixi oo musiibadu ilaahay uga mahadnaqayaaba xagga qalbiga iyo xagga carabka iyo xagga xubnahaba kamaa yashkuru nicam sida nicamka uga mahadnaqo waxaad karta keyf yani musiibo maata waladu eh, xusira maalu xoolihiis o dhan baa ayaa laga qaatay usiiba bimaradi cudaal tusaalean kansar baa ku dhacay kayfa yashkur aw kayfa yana yucaamil hadi musiiba cala anaha nicma jawaabteedu waxay tahay in la yidhaahdo almasaa'ibu nicmatu bictibaar masaaibtu marka laga eego dhinaca iilaamka xanuujinta ee addoonka xanuujinaysa dhinacaasunma haddii laga eego dee markaa addoonkii shar iyo musiibay ku tahay laakiin marka dhinac kale laga eego waa nicma dadka badankooduna masaa'ibta iyo dhibaatooyinka dhinaca kale kama eegaan dhinaca kale waa maxay dhinaca in ilaahay wa tacaala addoonkiisan wanaagsan marka uu masaa'ibtan u qadar qadaru ku imtixaamayo xikma baliiqa ujeedo weyn ilahay inuu ka leeyay ujeedadaas oo ah an yukafir allahu canhu dunuub aw yarfaca lahu darajaat inuu ilaahay dembiye kaga dhaafo inuu ilaahay darajooyin kor uugu qaado wa kadalika nataaijta wanaagsan ee ka dhalanaysa musiibada ilaahay addoonka u qadaray idaa caamalaha alcabdu mucaamalata sharciya hadduu addoonku musiibada ula dhaqmo sidii shareecadu ay tidhi ula dhaqan oo musiibadiibuu addoonka ku sabray alaysa hada sabru cibaada yataqarabu biha ila allah mayaanu sabirkaasi noqon cibaado ilaahay ugu dhowaanayn oon jiri lahayn haddaanay musiibadani ku dhacdeen haddaanay musiibaba kugu dhacdeen kayfa tatacabad lilahi bicibaadati sabr cala aqdaar illahi lmulima saaad ilaahay ugu caabudaysaa cibaadada sabirka lagu sabro qadarada ilahay wax wakadalika nataaijta ka dhalanaysa musiibada hadduu addoonku ula dhaqmo sidii shareecadu ay tidhi loola dhaqmo waxaa ka mid a أنha تkun sabبا لتwbتh إlى الlah أولا لتdللhi وkخضوعihi وتضرعihi لlah وإكثاrihi min duعاء الlah adoonka wanaagsan marka ay musiibada ku dhacdo nataaئijka fiicana ka dhalan waxaa kamid waxaa noo cibaadaada tadlل khuضuuع تaضaruع iyo duعاء يkثir min الduعاء ilahay uu ka baryay inu ilaahay wkadalika waxaa ka mida ah nataaijta fiicana ka dhalata ida caamala alcabdu musiibata mucaamalata sharciya an yatuuba ila اllahi subxana wa inuu ilahay u toobad keeno idhaahdo nin mala musiibadan iyo dhibaatadan igu dhacday dunuubtayda sababu ah sida ilahay subxana wa uu yihi dahara alfasaadu fi lbari wاlbaxri bima kasabat aydi الnaas wama asaabakum min musiibati bima kasabat aydiikum wayafu can kaiir dabeetana ilaahay subxana wa u toobad keena addoonku wakadalika addoonku inuu is qad takunu hadi musiiba sababa limowtik fatazawad lilah musiibadan waxay sabab u noqon kartaa inaan dhintaba marka waa inaan sahay qaato dabeetana musiibada ay sabab ugu noqoto an yukhira min aacaat illahi subxana wa marka alcabd lmuminu saalix yastahmiru lmasaaib addoonka muuminkae wanaagsani masaaibta sharunuma arko oo ma niyad jabiso ilaahay inuu ka fogaado ama caasiya uu ku dhacana ama kafle xagga ilaahay uu ka galana sabab uguma noqoto laakiin wuu istimaara wuu ka midha dhashadaa oo nicma ayuu arkaa ayr waaxid min ahli cilmiga masalada waxa weyaan tasriixiyey markaa qur-aanka iyo sunahana adilo badan oo u markhaati furaysa ayaa jirta marka ashukru cala lmusiiba isagu waa shay mustaxaba weeye waajib maaha musanifku raximah allahu tacaala masalada ku saabsan musiibadu inay nicmo tahay shekhul ibnu taymiya raximah allahu tacaala meelo badan mawaadic badan oo kutubtiisa ka mid ah ayuu ku sheegay waqad lahasa qawlahu fi hadi lmasala sheekh sulaymaan ibnu cabdillaahi fi taysiiri caziz alxamiid musanifku wuxuu baaban ku sheegay khamsata adila aaya wa arbacata axaadiid hal aayad iyo afar xadiid addaliil awal qowl llahi tacaala ilah wuxu ui waman yuminka rumeeye billaahi ilaahay yahdi ilaahay waa hanuunin qalbahu qalbigiisa wallahu ilaahay bikulli shayin shay walba caliimun mid og wey qaala calqamatu bnu musanifku calqama wuxuu ihi calqama ibnu qays ibn cabdillahi nakaci alkuufi nebiga alayh salatu salaam oo nool buu dhashay laakiin rasuulka alayh salatu slam lama kulmin samica min abi bakrin wacumara wacumaan wacaliy kibaar saxaaba wax ka maqlay wa min kibaari taabiciin wa ajilaaihim wa culamaaihim maata bacda sitiin sanadkii lixdanaad ee hijrada dabadi ayuu dhintay wuxuu yihi huwa ninka aayaddan ay ka hadlaysaa alrajulu ay almaru qofkii weeye nin iyo gabadhba waa noqon karaaye tusiibuhu musiibatu dhibaatadu ay ku dhacaysay fii nafsihi aw waladihi aw maalihi aw cirdihi fayaclamu yaqiinsanayay anahaa musiibadani min cindi illaah ilahay xaggiisa inay ka ahato ilaahay uu qadaray oo fayardaa raali noqonayey oo yusallim arrin kale ilaahay subxaana watacaala uga hadhayay kaasay ka hadlaysaa bimacnaa iimaanka aayaddan lagu sheegayaa wa asabru cinda aqdaar illahi lmulima saasuu ku fasiray waman yumin billahi macnaheedu waxa weeyaan waman ah, yuqin ana maa asaabahu min almasaa'ibi biqadaءi illahi wa qadarihi fayasbir wayarda ah, bidalika yahdi llahu qalbahu aharkan cidda warisay musanif kuma sheegin bayhaqi fi sunan kubra buu ku wariyay o fi shucab اliimaan cabdurazaqna fi tafsirihi wاطabariyu fi tafsirihi waisnaadu صaxiix sanadkiisuna waa صaxiix waxaan musanifku aharkan u keenay lima fiihi min tafsiri اliimaani اlmadkuuri fi اlaayati bالsabr waayo aharka calqamo waxaa ku jirta iimaanka aayadda lagu sheegay buu sabir ku fasiray sidaasi ayaana aayaddu ay ku noqonaysaa mid munaasib u ah baabka oo masaladii loo daliishan karo min alimaani asabru min alimaani billah asabr calaa aqdaar illah oo waana min atafsiri bilmithaal baynu odhan karnaa waayo dee sabirka oo calaa aqdaar illahi lagu sabraa waa axadu afraad aliimaan afraadda iimaanka mid kamida wey ta kale sabru calaa aqdaar illahi almulima waa min lawaasim aliimaan waxyaaba iimaanka laasimka u ahaa ee ka dhalanayay mid kamida wey macnaha ayaddu waxa weeye ana man asaabathu musiiba facalima anaha biqadaءi illahi wa qadarih fasabra waxtasaba wastaslama liqadaءi illahi jaazahu llahu tacala bihidaayati qalbi alati hiya aslu kuli sacaadati wa khayri fi dunya wاlaakhira qofka musiiba ku dhacdo ee yaqiinsada ilahay qadarkiisa inay ku dhacday oo sabra oo sabirka ilahay ajar kaga doona oo ilaahay qadihiisa isu dhiiba ilahay wuxuu ku abaalmariyaa bihidaayati qalbi ilahay qalbigiisa inuu hanuuniyo oo qalbigiisa ilaahay uu ka dhigo muriida lilkhayri muxiban lahu khayrka mid doonayo jecel taasina waa aslu kuli sacaada wa khayrin fi dunya walaakhira hidaayat lqalb khayr kasta iyadaa asaloo ah yahdi qalbahu nooculhidaaya mufasiriintu way isku khilaafeen yani siduu ilahay qalbigiisa u hanuurinaya ilaa sitati aqwaal baa la isugu khilaafay ibnu jawsi tafsiirkiisa zaadulmasiirka ka eg yahdi qalbahu lilyaqiin yani ilahay qalbigiisa yaqiin buu ku hanuuniya yaqiintuna waa iimaanka qawiga oo iimaankiisu ilaahay quweeya waxaa kale oo la yidho qowlka labaad yahdi qalbahu lilistirjaac wuxuu qalbigiisa ku hanuuniya inuu idhaahdo ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxaa kaloo yihi ida btalaa sabr ida btuliya sabr waida uncima caleyhi shakr waida ulima afar wuxuu ilaahay ku hanuuniyaa marka la imtixaamo inuu sabro marka loo nicmeyn inuu mahadnaqo marka la dulmiyana inaanu aargoosano ciddii dulmida u dhaafo waraabicu yahdi qalbahu an yajcalu muhtadiyan waa caam zajaaj baa sidaa yidhi qalbigiisuu ilaahay ka dhigaa mid hanuunsan wlkhaamisu yahdi waliyahu bisabri waridaa yani qofkay qaraabadiin buu ilaahay ku hanuuniyaa sabir iyo uu markuu qofkani dhinto uu sabru raali noqdo wasaadisu yahdi qalbhu liitibaaci sunati ida saxa iimaanu wajhu dilaalati aayati cala maqsuud ilbaab ana allaha dakara fiiha hawaab asabr aayaddan ilahi wuxuu ku sheegay ajarka sabirka lagu helo wa huwa hidaayat lqalb waman yumin billaah iimaankaasoo sabirkii looga jeedo yahdi qalbahu fadala dalika cala ana asabra cala lmusiibati cibaada mar haddii ajar laga helayo sabirkii musiibada loo sabrayey taasi maxay daliil u tahay inuu cibaado yihi yuhaab alcabdu calayha wa kownuu cibaada yajcalu mutacaliqa bitawxiid mar haddii la dhi waa cibaadana dee cibaadadu waxay ku tacaluqdaa tawxiidka oo cibaadadu waa tawxiid tawxiid la-aanna ma ansaxdo daliil thani wa fi صaxiixi muslim can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllah alay waslama qaal ithnataani laba arrimood oo fi nnaas ay kaainataani fi nnaas oo dadka dhexdooda ka jira humaa labadaas arimood bihim ay fiihim dadka dhexdooda xaalo ay ku sugan yihiin kufrun weeyi markaa itnatani waa mubtada nakirana markaa dee mubtaduhu ma noqdo ilaa inuu musawiq jiro mooyaane markaa musawiqa halkan wasfigaa laga dhigay ila fi nnaas jaar iyo majruurku waa mutacaliqood oo kaainaani ah kaainataani ah ayaa sifo waa itnataan humaaduna waa mubtade labaadee la soco khabarkiisuna waa kufrun jumlada labaad ee mubtadaha khabar ka kooban ee mubtadaha hore fi maxali khabarihi dhacday waayahay cadadkan la sheegay oo la yihi ithnatani fi naas ma bihim kufrun xasri ma keensanayo waxyaabaha magaca kufrile dadka muslimiinta dhexdooda ka jira labadan un weeyaan maha macnuum oo culimada tiriseedaba cadadku mafhuum ma leh oo laa yuctabaru bimafhuum cadad qowlkooda waa waadix kuwa yihi mafhuum cadad waa muctabarna waxay leeyihin waxaa shardi an laa yukhaalifa manطuuqan inamaa yuctabaru mafhuum اlcadad ida lam yukhaalif manطuuqan halkana nusuus badan oo ku dhawaaqday waxyaabo kaloo magaca kufri lihi inay ummadda ka dhex jiraan ayuu mafhuumkan khilaafsan yihi waxaa ka mida xadiidka ibnu xibaan iyo xaakim iyo wariyeen min xadiid abi hurayra qaala rasuulu lah halaaثu min alkufri biاllah shaqu اljaybi wاlniyaaxatu wاطacnu fi اnasb fi nnaas marka la leeyahay waa min alcaam aladi uriida bihi lkhusuus dad oo dhan looma jeedo naas makhsuusiina baa looga jeeda waa muslimiinta waa ahlu lislaam kufaarta iyaga khasladahan iyo qodobadan magaca kufri lagu sheegay kuwo ka badan oo ka daran baa dhexdooda ka jira kufrun weeye labadaa qodob waynu sheegnay kufriga shareecada in akbar mukhrij min almilla iyo asqar hayru mukhrij min almilla labadaba loo isticmaalo haddaba kufriga halkan maxaa looga jeeda culimadu waa isku khilaafeen culimada qaar waxay yidhahdeen waa kufru nicma walixsaan oo nicmadii ilaahay uu siiyey iyo ixsaanku ilahay u xsaan falay buu ka kufriyey weyaan macnaheedu culimada qaarna waxa waa kufrigii akbarka laakiin waa maxmuul cala listixlaal oo qofka xalaashadaa looga jeeda ayaa diinta kaga baxaya jumhuur culamaana waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa ana hadihi lkhisaal min acmaali lkufaar kufrun ay min akhlaaqi lkufaari wa acmaalihim dhaqan gaaleed ayaa looga jeeda sida ayaana saxiixa waana sida nawowi uu rajaxay fi sharxi muslim iyo qaadi ciyaad iyo wakadalika ibn fi kashfi almushkil min xadiid صaxiixayn shekh اislaam ibnu taymiya raximah اllah qowluhuma bihim kufru ay haatani اlkhaslatani huma kufru qaa'imu bالnaas fanafsu اlkhaslatayni kufru xayثu kaanataa min acmaali اlkufaar waxyaaba ayidaya waxaa ka mid a markuu nebigu leeyahy waa kufrun labadan qodob inuu ujeedo waa dhaqankii gaalada xadiidka imaamu axmed uu wariyey min xadiidi abi hurayra oo rasuulku uhi halaau min camali ahli اljaahiliya laa yatrukhuna ahlu اlislaam alniyaxatu wاlistisqaءu biاlanwac wakada qultu lisaciid yacni lmaqburi wama huwa qaala dacwa اljaahiliya macnaa ka saddexaadna waa dacwa aljaahiliya waa inu yidha ya aala fulan ya aala fulan ya aala fulan aacnu fi nasab horeyn usoo aragn laba macnaba way soo gelayaan caybu huwa qadxu qofka la nasabcaayo waxaa kaloo soo gelaya nafyu nasab aladi daahiruhu hubuut in la anfiyo nasabka daahirkiisu yahay inuu sugan yihi oo la dhaa hada laysa ibna fulan iyadoo wax daliilo cad aan loo haysa ina hebel maaha ninkani u iska sheeganaya aniyaaxa cala lmayitna horeynu usoo aragnay rafcu sawt binnad bitacdiidi shamaailihi waa in markaa qof uu dhinto la qayliyo iyadoo lagu qaylinayo in wanaagyadiisi la sheego sida saxiixaana shardi maa in wanaagyadiisii la sheegayo bal albukaa cala lmeyit bisiyaaxin wacawiilin wa jazac in loo ooyo qofkii dhintay ooyintaasoo qayla ay la socoto taasaa niyaaxa ah wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuudi lbaab ana fiihi cadda niyaaxati fii shucabi lkufr niyaaxada maxaa lagu daray qodobada kufriga dhaqanka gaalada ka mida waayo limunaafaatiha lisabri cala aqdaar illahi lmulima waayo niyaaxadu waxay meesha ka saaraysaa way isdiidayaan qadarka ilaahay ee uu xanuujiyo sabirka ahayd in loo sabro fadalla dalika cala ana didaha min asabri calaa qadar illahi min aliimaan mar haddii niyaaxadii kufri lagu sheegay waxa niyaaxada kasoo horjeeda oo ah asabru calaa aqdaar illah inuu iimaanka ka mid yahay walcibaadaat almutacaliqa bitawxiid iyo cibaadaadka tawxiidka la xidhiidha ay taasi daliil u tahay الdليل الثالث ولhma waxa usugan bخhariي mسلم عن بن masعوudi marفوuعa inuu hi nbigu laysa mina naga mid maaha man darba qofka garaaca alkhuduuda dhabanada washaqa dilaaciya aljuyuba n marada qoorteeda dilaaciya wadaca ku yeedha bidacوa اjaahiliya jaahiliyo yeedhmadeed marka laysa mina macnaheedu waa laysa عalى طariiqina الtaamaة الmustaqiima wadadayadii dhamayska tirnayd ee toosnayd kuma sugna wa naqasa iimaanu wadiinu waa qof diintiisa iyo iimaankiisaba nuqsaani ku jirto bimacnaa laysa min almutasifiina biliimaani alwaajibi caleyh fii diinina maaha qof ku sifaysan iimaankii ku waajibay diinulislaam dhexdeeda macnu waa sidaas siduu ibnu xajar yihi walaysa almuraadu bihi ikhraajuhu can iddiin ujeedadu maaha in diinta laga saaro oo laleeyahy muslimiinta ka mid maaha waa gaal macnuhu sidaa maaha daraba alkhuduud alkhuduud waa jamcu khadin wlkhadaani bilfatxi wlkhudaani bidab khadaan iyo khudaan labada waa la akrin kara waalladaani yaktanifaani lnfa can yamiini washimaal labadaa sanka labada midig iyo bidix ka xigaan la dhaha khad marka la darab alkhud hadduu meel kala garaaco ka warran hadduu bawdyaha garaaco ama caloosha iska garaaco waciidkan ma soo gelaya miya la kusa alkhadu bidalika likowni lhaalib fi dalik inta badan dee waa halkii jaahiliya garaaci jirtay baa dhabanka ahaa hadduu meel kala garaacana waa la mid ta kale marka la leeyahay daraba alkhuduud waxaa loo jeedaa darbu lkhadi cinda nuzuuli musiiba lakin hadduu sabab kale u garaaco uu anaaqay saasuu yihi dabeeto yana la odhan maayo waa min khisaal kufaar ama wuu iska ciyaarayaaba tusaale ahaan waa caamilo yuriidu bihi lkhusuus lana darbahu cinda lmusiba wa daliil cala aljazac wa cadam washaqa aljuyuub aljayb waa halkee madkhalu ra'si fi thawb halkaa madaxu marada uu ka galo ayaa jayb la dhahdaa kan wax lagu rito loogama jeeda hadda ka kaladhadaa intuu qabto maradii uu kala jeexo meel kastoo kaleo uu jeexaano waa la mid mar haddii ujeeddada u jeexaya ay tahay sabir la-aan musiibe ku dhacda awgeed waa hadduu u jeexano maxay waa hadduu u jeexo limusiibatin oo bihi laakiin hadduu dabqabsado ka war oo iska dilaaciyo miyaa la odhanayaa shaqa aljuyuub waa min acmaal kufaar la washaqu cinda nuzuuli musiiba falaa yadkulu fiihi shaquhu liqaradin aakhar tusaalaan bahal baa u galay abeesa halkaa u gashay deetana iska dilaacinaya marka labadan ficil waxaa la mida kullu ficlin cinda almusiiba yadullu cala aljaza wa cadam sabr ficil kastoo qofku uu sameeyo markay musiiba ku dhacdo oo tusinaya sabir la-aan waxyaaba taayidayaan waxaa kamida mima yuayidu hada anahu jaa nahyu can afcaali ukhra afcaal kalea la diiday marka musiibadu ay dhacdo waxaa loo diiday lidilaalati cala ljaz cadam sabr minha ma fi xadiii abi musa alashcari fi saxiix muslim ana rasuul اllahi qaal ana bariun miman xalaqa wasalqa wakharaqa halkan waxaa lagu sheegay saligu waa siyaaxi waa niyaaxadii un kharqin waa mara dilaacintii lakiin xalaqa baa ku jirta qofka tima iska xeera musiibo ku dhacday awgeed beri baan ka ahay buui nabigu ala slatu slam dacaa bidacwa jaahiliya dacwa jahiliya laba macno waa lagu fasiray waxaa lagu fasiray niyaaxada waxaana dee taa u daliila bay yidhahan qolada saa ku fasiray siyaaqa waxaa laga hadlayay baa dee ahaa niyaaxada culcilmiga qaarkoodna waxa waa caamatun fi kuli maa yatacalaq bidacaawi ljaahiliya almukhalifa lisharc wax kastoo jaahiliya ay sheegan jirtay ay samayn jirtay ay ku hadli jirtay oo sharcigana khilaafsan baa looga jeedaa cumuumu lafdi baana taa tusinaya bay idhahdeen culimo badan baa saa tidhi shekh islam ibnu taymiya baa kamid a kadalika ibn اlqayim wجه dilaalة الxadيث عlى maqsud الbab أna تabarؤ النabiyi min faacili hadi الأfعاal yadul calى ana min الكabاir beri noqoshada nebigu ka beri noqday qofka ficiladan sameeya waxay tusinaysaa anaha min الكabاir alati yanqus biha الإiman والتwxيid inay kamid tahay kabaairta iimaanka iyo tawxiidka nuqsaamisa fadla dalika calى ana ضidha min الصbr والرضا min الإiman والcibaadaat alati yakmul biha التwxيid taasina waxay tusinaysaa waxaa kasoo horjeeda oo ah sabr iyo arida inay kamid yihiin iimaanka iyo cibaadaadka tawxiidu ku dhamaystirmo adaliil raabic wa can anasin ana rasuula اllahi sala اla alay waslam qaal ida araada allahu ilahay hadduu la doono bicabdihi addoonkiisa alkhayra cajala lahu waa usoo dedejiya alcuquubata ciqaabka uu dembigiisa ku ciqaabayo fi dunya addunyadu ugu soo dedejiya bimacnaa marka aakhiro laguma ciqaabo adduunyadu ilahay kaga jaraa si ciqaabka aakhiro uga badbaado wa ayuhuma ashad ciqaab dunya ciqaab laakhira ciqaab laakhira qul naaru jahanama ashaddu xara waida araada ilahay hadduu la doono bicabdihi addoonkiisa asharana amsaka canhu ilahay waa ka haystaa bidenbihi ay bilcuquubati bidenbih ciqaabku dembigiisa ku ciqaabi lahaa buu ilahay ka haystaa labudda min taqdiir xatى yuwaafiya bihi ilaa uu oofiyu u dhamaystira ywm اlqiyaama akhrajahu tirmidi wاlxaakim wa xadiidu صaxiixu bishawaahidihi saxaxu طaxaawi fi sharxi mushkil اaahaar wاlalbaniyu fi صaxiixa biraqm alf miateyn wcishriin macnaha xadiidkuna waa maxay addoonku marka uu dembaabo hadduu ilaahay adduunyada kaga jaro oo ciqaab aakhiro aanu u kaydin inuu ilaahay khayr la doono bay tusinaysaa waayo ciqaabka adduunyaha ka fudud ciqaabka aakhiro haddii addoonkii uu dembaabayo oo aanay waxba ku dhacahayn alaalo wax masaa'ib iyo wax dhibaatooyina ku dhacaya aanay jirin isagoo dembaabaya waxay taasi daliil u tahay inuu ilaahay shar la doonay oo ilaahay uu doonayo dunuubta ciqaabkeeda inuu aakhiro markaa kaga jaro marka cajala lahu lcuquubata fi dunyaa calaa addunyada ayuu ilaahay ku ciqaabaa bimasaaib aw bigayri dalika marka daahirka xadiidku waxa weya ana tacjiil alcuquuba fi dunya khayru lilcabd addoonku markuu dambaabo in ciqaabkii addunyada loogu soo dedejiyo addunyada lagaga jara inay u khayr badan tahay ayuu daahirka xadiidku tusinaya soo ma waxaa taa khilaafsan daahiru axaadiia ukhraa axaadiid kale daahirkeeda wa fiiha ana tacjiil alcuquba laysa khayra wa inama huwa shar xadiidaa kaloo tusinaysa qofka in adduunyada lagu ciqaabaa inaanay khayr ahayna sharci tahy waxaa ka mida xadiidu anas aladii rawaahu alxaakim biisnaadin صaxiix inuu nebigu uhi baabaani mucajalaani cuqubatuhumaa fi yaani laba dembi ciqaabkooda addoonka adduunyada loogu soo dedejiya albagyu wاlcuquuq marka dembiyada kale in ciqaabkooda lagu soo dedejiyo waa ka daran yihin weya macnuhu waa ka adagyihin waa gardarada iyo xuquuq lwaalideynka waxaa la mida xadiidu abi bakra tirmidiya baa wariyey ma min denbi ajdar an yucajil allahu lisaaxibi اlcuquba fi dunya maca ma yadakiru lahu fi laakhirati min albagyi wa qaطicati raxm isna waa la mid hase haatee waxaa lagu jamcinayaa in la ydhaha isma diidayaan xadiidka le addoonka ilaahay khayr uu la doono adduunyadu ku ciqaaba hadduu dembaabo iyo xadiidan tilmaamaysa in addoonka ciqaabka adduunyada lagu soo dedejiyaa inay shar tahay waxaana lagu jamcinayaa in la yidhaahdo xadiidkan waxaa looga jeedaa bimacnaa aakhire ilahay kuma ciqaabo axaadiidan aynu akrinay sida xadiidu anas iyo xadiida abi bakr waxaa looga jeedaa adduunyadana waa lagu ciqaabaa aakhirana ciqaab kalea ku sugaya marka laba mawduucoo kala duwan bay sidaa kaga hadlayaan cuquubada addunya waxay noqon kartaa binuzuuli masaa'ibi cala alcabd marka haddii dee musiibooyin ay ku dhacaan dee musiibadu waxay sabab u noqonaysaa takfiiru damb sidaasaana in ciqaabkii adduunyada loogu soo dedejiyaa uga kheyr badnaatay in aakhiro loogu kaydiyo nusuus badan baa kusoo aroortay addoonka masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ku dhacaysa in loogu dembi dhaafo waxaa ka mid a ah xadiidu abi hureyra fi tirmidi laa yazaalu cabdu laa yazaalu lbalaau bilmumin aw ilmumina balaayadu kama suulayso qofka muuminkaa inay asiibto fii nafsihi wa maalihi wa waladihi xataa yalqa allaha tacala wamaa caleyh min khaiica ilaa uu ilaahay uu hortago iyadoo xabad dembiga aanay saarayn oo musiibadaa iyo dhibaatadaa ku dhacdaybaa ayaa ayaa dunuubtii lagaga dhaafay ilahay subxana watacala uu kaga dhaafay asbaabu takfir اdunuub can lmuslim laysat maxsuura fima dukira fi hada alxadiid qofka muslimka waxyaabaa loogu dembi dhaafaa masaaibta kuma urursana bal waxyaabo badan oo loogu dembi dhaafaa baa jira casharata asbaab addoonka loogu dembi dhaafo ayuu shekhu lislaam ibnu taymiya minhaaj sunaha ku sheegay juska afraad saxda saddex boqol iyo shan iyo labaatan ayib mana aha xadiidkan macnihiisu addoonku inuu masaa'ibta uu raadsado ilahay u ka baryo ilaahayo si aad igu dembi dhaafto musiibooyin igu rid hada laa yajuus bal yanbagii lahu an yas'al laha alcaafiya musiiba markay kugu dhacdo inaad sabri doonto miyaad ogti waxaa dhici karta musiibadu inay sabab u noqoto inaad sabri weydo oo jazac aad ku dhacdo deetana ilahay aad ka fogaato walihaada wuxuu wariyey imaamu axmed iyo tirmidi ibnu maaja can abi bakrin qaala qaama rasuulu llahi cala lmimbar uma baka faqaal salu lah alcafwa alcaafiya faina axada lam yucطa bacda alyaqiini khayra min alcaafiya marka masaaibtu mowqifkaagu wuxuu noqon doono garan maysid atamani inuu ha jeclaysanin marka walihaadaba nebigu ui laa tatamanaw liqaa alcadow lanaka laa tadri maada yakunu xaaluka wa mawqifuka musiibo kasta miyay cuquubo tahay ma alcalaaqa bayn almusiiba walcuquuba qof kastoo dhibaata ku dhacday ma odhanaynaa ilaahay baa ciqaabay ya ka jawaaba maya eeg cuquubo kastaa waa musiibo cuquubo maaha oo asbaabu lmusiibati acamu min alcuquuba musiibadu asbaab kale ayay yeelan karta qad takunu ibtilaan imtixaana inuu ilahay addoonkan imtixaamayo ayay sababteedu noqon karta waqad takunu litakhiiri ajri wa darajaati sababtu ilahay u imtixaamaya inay tahay in ajarkiisa uu badiyo darajooyinkiisana kor u qaado ayay noqon karta walihada nabiga markii la weydiiyey ayu naasi ashaddu balaan qaala ashaddu naasi balaan alambiya uma اml fاml yubtla الrajul alى xasabi fii riwaya calى qadri diinihi fain kaana diinhu salba اshtada bala in kana fii diinihi riqaة ibtuliya calى xasabi diini fama yabraxu اlbalaaء bاlcabd xata yatrukahu ymshi calى اlardi ma calayhi khaطiئa xadiid badan baa markaa macnaha kusoo aroortay markaa qof kasta oo masaaib iyo dhibaatooyin ay ku dhacaan in la tuhmo la yidhaahdo waa qof uu dembaabay ma aha shekh islam ibnu taymiya wuxuu ku uhi fi saarib almasluul almasaaib almuqadaratu fi اnafsi wاlahli wاlmaal masaaibta qofka loo qadaree ku dhacda naftiisa ama dadkiisa ama maalkiisa fainaha taaratan takunu kafaaratan wa ahuuran wa طuhuuran mararka qaarkood waxay noqotaa ujeedadu in adduunka loo addoonka loo dembi dhaafo oo danuubta lagaga maydho wa taaratan takunu ziyaadatan fi اthawaab wa culuwa fi اdarajaat marna waxay noqotay miday sababteedu tahay in la ziyaadiyo ajarkiisa darajooyinkiisana la saraysiiyo wa taaratan takunu ciqaaban waintiqaaman mararka qaarkoodna waxay noqotaa ciqaab ilahay subxana wa tacala addoonkan uu ciqaabay waxaan ku gebagabaynayaa haddii aynu nidhi masaaibtu waa mukafiraat oo asbaabaha ilaahay masaaibta u qadara waxaa ka mid a ah atakfiir maxaa lagaga jawaabayaa qowlka ilahi ui wamaa asaabakum min musiiba fa kasabat aydiikum wax allaalo wixii idinku dhaca oo musiibo ah dembi aada gasheen baa sabab ah aayadda daahirkeedu waa maxay ana sababa kulli musiiba danbun facalahu lcabdu aw irtakabahu lcabd maxaa see laysu waafajinaya axaadiia tilmaamaysa masaaibtu inay tahay mid asbaab kale leh ee aayaddan tilmaamaysa yanaa sababtu inay tahay eh, in la ciqaabo addoonka un culimada qaar waxay idhahdeen musiibada aayaddan lagu sheega xadkaa looga jeeda xad kasta waxaa sabab u ah dembi aada samayse culimada qaarna waxay idhaahdeen waa alaayatu fi lacami waalaqlab waa sida haalibkaa ah macnaheedu oo sida haalibkaa ah masaa'ibta addoomaha ku dhacaysa dembiye ay sameeyeen baa sabab u macnuhu waa sidaas taana ka dhalan mayso musiibo kasta oo addoonka ku dhacda sababteedu inay tahay dembi uu sameeyey allahu subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin